بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الرابع عشر xadiiska afariy tobnaad عن أbي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم nabigu kaana wuxuu ahaa إidaa أtaahu hadduu yimaado saa'ilun nin barya oo raba in wax la siiyo ow طaalibu xaajatin ama nin dan leh oo dantiisa in loo fuliyo raba qaala nebigu wuxuu dhihi jira isagoo saxaabada la hadlaa ishfacuu ey lihaada saa'il aw lihaada طaalib ninkan saa'ilka ah ama ninkan طaalibu xaajaha ah u shafeeca faltu'jaruu markaas ajir ha laydinka siiyee wayaqdi allaahu calaa lisaani rasuulihi allahna rasuulkiisa carabkiisa wuxuu ku xukmin doonaa maa shaa'a wixii uu rabo hadalkan macnihiis wuxuu yahay nabiga sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasalam ayaa waxaa u yimid nin dan leh oo raba in dantiisa loo fuliyo saxaabadii nabiga sala allahu calayhi wacalaa alih wasalam ayuu marka la hadlay wuxuu leeyahay ninkan saa'ilka ah ama ninkan danta leh u shafeeca oo u ergeeya oo waxaad tidhaahdaa rasuulka ilaahay oo ninkan uu leeyahay dantiisa ha loo fuliyo shufaca u noqda haddii aad u shafeecdaan shafaacadaas ajiraad ka helaydiin ajiraa laydinka siinaya haddii niyad fiican ay la jirto laakiin ninkii mashfuuculahuga ahaa ee loo ergeynaayay ee danta lahaa dantiisii inuu helo shardi ma aha inuu helona waa dhici kartaa inuu waayana waa dhici kartaa laakiin adinku mar kasta ajir ma seegaydin haddii ninkaas a u shafeecdiin hadalkaas waa waadix aan u malaynaa marka qofkii dan leh ha loo shafeeco ha loo ergeeyo ninka looga ergeynaa qasab ma aha wixii looga ergeeyey in laga helo in laga helona waa dhici karta in laga waayana waa dhici kartaa haddaba meesha uu leeyahay wayaqdi allaahu calaa lisaani rasuulihi maa shaa macnihiis wuxuu yahay wax ka soo qaadka ilaahay baa iska leh in ninkan wixii uu raadinaya ilaahay inuu siiyana waa dhici karta hadduu doono hadduu doonona siin maayo laakiin adinku mar kasta ninkan u shafeeca shafaacadaas ajiraa ka helaydiina wa haada alxadiidu mutadaminun xadiiskan wuxuu wataa liaslin kabiirin wa faa'idatin cadiima wa huwa asalkaas wuxuu yahay annahu yambagii lilcabdi inay u fiican tahay u habboon tahay addoonka an yascaa fii umuuri اlkhayri arrimaha khayrka inuu ku dadaalo sawaaءun ahmarat maqaasiduhaa danaheedii natiijaha laga helo iyo wa nataa'ijuhaa iyo natiijooyinkeeda aw xasala bacduhaa ama qayb ka mida ha la helo ow lam yatima minhaa shay ama waxba yaan laga helin ujeeddadii aada raadinaysay ama ha la wada helo ama ha la wada waayo ama qayb inta laga helo qaybta kale ha laga waaye adiga khayrka ka shaqeey kuna dadaal helitaankiisa markasta adiga ajir ma weynaysid wadaalika ka shafaaca arrimaha khayrka ee la rabo inuu ku dadaalo waxaa ka mid ah ergeynta liasxaabi alxaajaat dadka danaha le loo ergeeyo cinda almuluuk boqoradana agtooda looga ergeeyo oo hadduu boqorka ama ninka madaxda uu dan ka leeyahay inaad uga ergeydo haddii dantaasi ay tahay dan mubaax ah ama dan waajiba ah ama mustaxab ah almuhim haddaysan muxaram ahayn hadday muxaram ay tahay laakiin uga ergey iyo walkubaraa dadka madaxda ah waman tacallaqat xaajaatuhum iyo dadka danahoodu ay ku xihan yihiin bihim muluugta iyo kubarada dadkii dan ay uga xihan tahay fa inna kahiira min annaasi in badan oo dadka ka mid ah yamtanicu min asacyi fiiha wuxuu iska diidaa inuu ku dadaalo shafaacada min asacyi fiiha fii hadihi shafaaca shafaacada inuu ku dadaalo inuu ergeeyo ma ogola idaa lam yaclam qabuula shafaacatii hadduusan ogeyn in shafaacadiisii iyo ergadiisa la aqbali doono qof uu isleeyahay waa kaa aqbala maahna qof kale uga shafeeci maayo qofkuu isleeyahay waa kaa diidi doonaa ama uusan hubin haddii la yidhaahdo ninkaasaan dan kaleyahay iga erge yeeli maayo sababto wuxuu leeya nin shafaacadeeda lama yeelaayo laakiin saas yeelo sax ma aha ama ha laga yeelo ama ha laga diidee waa inuu ergeeyo sababtoo a ah markuu ugeeryahay ajiruu ka helaa fayufawitu fayufawitu calىa nafsihi naftiisa wuxuu dhaafsiinaa khayra kahiira khayr badan oo min allah ilaa aggiisa xaggiisa ka ahaaday wa macruufa cinda akhiihi اlmuslim iyo macruuf walaalkiisa muslimka agtiisa ahaaday abaal uu u hayn lahaa hadduu u shafeeci lahaana waa isdhaafsiiyey falihaadaa sidaa daraaddeed amara nabiyu salى اllahu alayhi wala ali slm wuxuu amray asxaabahu saxaabadiisa an yusaaciduu inay gacan siiyaan asxaaba alxaajati dadka danta leh bishafaacati lahum gacanta ay siinayaanna waa maxay waa inay u ergeeyaan cindahu nebiga agtiisa u ergeeyaan wuxuu leeyahy ninkan daalibu xaajaha ah ee aniga ii socda adinku u ergeeya liyatacajaluu اlأjra cinda allah si ay ajir deg dega ah ilaahay agtiisa uga helaan liqowlihi maxaa yeele nebigu wuxuu yihi ishfacuu tu'jaruu ajir baad helaydiine u ergeeya dadkan faina shafaacaةa alxasana shafaacada fiican waa waxaan dembi ku jirine maxbuubaة lilah ilahay waa jecel yahay wamardiyaة lahu waana mid raaligeline wamurdiyaة lahu waana mid raaligeline qaala tacaalى allah wuxuu yihi man yashfac shafaacaةa xasana qofkii ergeeya ergo fiican oo muxaramaan ahayn yakun lahu asaga waxaa u ahaana nasiibu minhaa shafaacadii qeyb ka mid ah ayuu helaa qeyb ka miduu helaa macnaheedu wuxuu yahay shafaacadaas ajarkeeda wax ka mid wax ka midaha soo gaaraa hawaabu shafaaca wax ka miduu leeyahay waman tacajalahu liljri اlxaadir qofkii shafaacada u degdegsada ajir xaadir ah dadka ergeynaya way kala duwan yihiin nin baa wuxuu u ergeynaa inuu ilaahay agtiisa ajir ka helo ajirkaas marka waa ajir oo aan deg deg ahayne aakhiro qofkaani uu rabo inuu helo waa hawaabun fii daari laakhira qofna wuxuu u ergeynaa hawaab allah agtiisa inuu ka helo maahane ninkan mashfuucu lahuga ah ee loo ergeynaa inuu agtiisa abaal ku yeesho oo dhaqaale uu ka helo qofkaasi marka shafaacadii waa soo degdegsaday liljri اlxaadir qofkii haddaba sidaas yeela fainahu ayضa isaga lafsadiisu yatacajalu اlإxsaan wuxuu degdegsaday ixsaan inuu u sameeyo ninkii mashfuucu lahuga ahaa uu u abaalgudo iyo wa ficla اlmacruuf wanaag in loo sameeyo maca akhiihi walaalkiisna intaas uu ka helo wayakunu lahu bidalika cindahu yad arrinkaasna walaalkiisa agtiisa wuxuu ka heli doonaa abaal yad macnaha waa abaal wa ayضa falacala shafaacatahu takunu sababa litaxsiili muraadihi waxaa dhici kartaa in shafaacadiisu ay sabab u noqoto ujeeddadiisii helitaankeeda min almashfuuci lahu ninkii mashfuucu lahu waa inuu dantiisa ka helo aw libacdi ama qayb ka mid ah qofka ergeyna waa shaafic qofka laga ergeynaana waxaa la yihahdaa almashfuucu lahu ninka ergadaasi ay ku socoto oo la rabo in la aado oo danaha laga dhammaystana almashfuucu cindahu waxa laga ergeynaa oo la rabo ninkaas in laga soo dhamaystana almashfuucu fiihi aa la dhahaa ninkan shaafica ah waxaa dhici karta dantiisii mashfuucu lahu inuu si dhaksaa uga helo ilaan abaal buu u galay oo ninkiibuu uga soo shafeecay asna waxaa dhici karta dantiisii ninkan inuu ka helo wa aydan falacalla shafaacatahu ninkan shaafica ah shafaacadiisa takuunu waxaa dhici karta inay noqoto sababan sabab litaxsiili muraadihi ninkan shaafica dantiisa inuu helo oo ka hela min almashfuuci lahu qofku u ergeeyey aw libacdi ama qayb kamida inuu ka helo kamaa huwa alwaaqic sida dhacda oo dad badan inta loo ergeeyey oo qofkii rabeen loo geeyey ninkii shaafica markaas kadib abaal la siiyey ama waxyaabo badan uu asna mashruucu lahuga uu ka rabay uu ka helay fasacyu fii umuuri اlkhayri in lagu dadaalo arrimaha khayrka iwalmacruufi alatii yaxtamilu taasoo ay dhici karto an taxsula in la helo aw laa taxsula inaan la helinba ay dhici karto khayru caajil waa khayr deg deg ah wa tacwiidu linufuusi cala alicaanati cala alkhayr sidoo kalena waxaa ku jirta nafta in looga caado yeelo inay khayrka gacan ka geysato wa tamhiidu lilqiyaami bishafaacaat waxaa kale oo ku jirta in loo gogol xaaro u istaagid shafaacaadka iyo ergooyinka loo istaago allatii yataxaqaqu aw yudannu qabuuluhaa alatii taxaqaqu midaasoo xaqiiqo ay tahay in la heli doono oo yudanu qabuuluhaa ama in la heli doono lama hubee laakiin waa la malaynaa wa fiihi min alfawaa'id sidoo kale xadiiska waxaa ku jirta fawaa'id fawaa'idda xaggeeda waxaa uga jirta assacyu fii kulli maa yuziilu اlya'sa in lagu dadaalo wax kasta oo meesha ka saaraa quusta in la quusto fa ina aطalaba raadinta iyo wasacya dadaalka cunwaanu cala araja waxay cinwaan u yihiin rajo inay jirto oo quus aysan jirin waطamac fii xusuuli اlmuraad iyo in damac uu jiro ujeeddada iyo maqsuudkii helitaankiisa wa diduhu bididdihi kaas lidkiisana waa lidkiisa haddii sacyi uusan jirin meesha waxaa yaalla ya'si haddii laakiin sacyi uu jiro meesha damac iyo raja taalla wa fi lxadiidi daliilun waxaa ku jira daliil tusinaaya cala atarqiibi fii towjiihi nnaasi ilaa ficli اlkhayr waxaa xadiiska ku jira wax ku tusiya dadka in lagu booriyo cala tarqiibi in la isku booriyo fii towjiihi nnaasi dadka in loo jiheeyo ilaa ficli اlkhayri khayrka samayntiisa wa anna shafaacata iyo shafaacada laa yajibu cala اlmashfuuci cindahu qabuuluhaa ninka mashfuucu cindahuga ah inaysan waajib ku ahayn shafaacada inuu aqbalo qofka loo socdo ee la rabo danahan in laga soo dhammeeyo haddii loo yimaado oo shaafici iyo mashfuucu lahowgii ay u yimaadaan inuu aqbalo waajib may ku tahay wuxuu leeyahy waajib kuma aha inuu aqbalo hadduu doono waa diidi karaa ilaa an ilaa an yashfaca fii iisaali اlxuquuqi اlwaajiba ninkan shaafica wuxuu ka ergeynaa hadday tahay kuma jirto haddii ay tahay dad xuquuqi ay ka maqan tahay xuquuqdooda in faraha laga saaro oddadaa xuquuq laga qaatay guryahoodiyaa laga qaatay xoolahoodiyaa qasbi looga qaatay waa laga xogay waa laga boobay ninkan waa ninkii meesha haystay oo madaxda ka ahaa haddii loo yimaado oo dadkii xuquuqdu ay ka maqnaayeen iyo ninkii shaafica ah ay u yimaadaan oo ay dhahaan waxaan rabnaa xuquuqdaas inaad soo celido dadkii iska lahaa u soo celido inuu aqbalo waajib ku tahay bal ee eh, inta aan laga ergeynin ka hor asagay waajib ku tahay dadkaas dalamada ah xoolaha inuu ka soo qaado in laga ergeeyo inuu sugo xataa ma aha fa ina alxaqa alwaajiba xaqa waajibka yajibu adaa'uhu waa waajib in la guto wa iisaaluhu ilaa mustaxiqihi ninkii iska lahaana in la gaarsiiyo oo farta laga saaro walow lam yushfac fiihi xitaa haddaan laga ergeynin wayataakadu dalika maca shafaaca asagoo waajib ahaa markii horeba dadkii xuquuqda iska lahaa xuquuqdooda in loo celiyo ninkan iyadoo ay waajib ay ku ahayd haddana haddii shafaaca ay u timaado waa waajibkii oo waajib kale lagu sii daray uu noqonaa wa fiihi aydan sidoo kale waxaa ku jira xadiidka raxmatu nabiyi salى اllahu alayhi waalى slm nabiga naxariistiisa fii xusuuli اlkhayri liummatihi oo uu ugu naxariisanaa khayrka inay ummaddiisu khayr hesho ummaddiisa khayr inay hesho saxaabadii nabiga salى اllahu alay slam wuxuu leeyahay ajirsada oo ajir hela ayadoo nabigu u awooday ninkan daalibu xaajaha ah ama saa'ilka ah inuu yidhaahdo wixii aad doonaysay ama aad raadinaysay waa kaasaa waa ku siiyey ayadoo u awoodo haddana wuxuu leeyahy ajri a heshiina shafaaca wa haadaa fardu min aalaafin mualafa wa haadaa fardu min aalaafin mu'alafa kanina waa hal xabo oo kumaan kun ka mid ah tadullu oo ku tusinaya calaa kamaali raxmatihi wa ra'fatihi nabiga naxariistiisa kamaalnimadeeda inay naxariis buuxdo ay tahay iyo damqashadiisa ummadda u damqanaa fa ina jamiica alkhayri maxaa yeelay khayr oo dhan iyo walmanaafic alcaama waalkhaasa iyo waxyaabaha ummadda wax u tara guud ahaan iyo gaar ahaanba lam tanalha lummatu ummaddaani ma aysan helin ilaa calaa yadi nebiga gacantiisay ku heshay khayr kasta oo dadka muslimiinta ahi ay sameeyaan nabigu salى اllahu alayh waala slam ajir buu ku leeyahay ila waa kii sababta kuugu ahaa asaga ilaahay sabab uu kaaga dhig inaad muslim noqoto qof ilaahay yaqaana oo aakhiro rumaysan inaad noqoto asagaa sabab kuugu ahaa nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam ee dadkii nebigu uu u yimid dunida ayagoo jooga oo asnaamta caabuda dadkaasaa la mid noqon lahayd isaga haddii ilaahay uusan kuu soo diri lahayn waxba kama aadan duwanaateen haddaadan ayaga aadan ka fogeyn wa biwaas ilaa calaa yadihi gacantiisaa lagu helay wabi wasaatatihi wa biwasaatatihi iyo khayrkaas asaguu soo maray oo ilaahay asaguu kuu soo mariyey wa tacliimihi baritaankiisa ayaa lagu helay wa irshaadihi hanuunintiisa kamaa annahu arshadahum lidafci shuruuri waladraari alcaama walkhaasa bikuli ariiq sida nebigu ummadda ugu hanuuniyey waxa sharta ah inay iska celiyaan iyo wixii dhib ah dhibkaasoo ama guud ama gaar ahaaneed waddo kastana ay isaga celiyaan falaqad ballaqa arisaala alla ilahe nabigu sala allahu calayh wasalam risaaladii loo soo dhiibay ummadda waa soo gaarsiiyey wa adda alamaana ammaanadii ilaahay uu dusha ka saarayna waa gutay wa nasaxa alummata ummaddaana danteeda waa u sheegay waa u naseexeeyey salawaatu اllaahi wasalaamuhu wabarakatuhu calayh wacalى aalihi wasaxbihi qowluhu uu yihi wayaqdi اllahu calىa lisaani nabiyi maa shaءa qada'uhu tacaalى nawcaan qadaha ilaahay waa laba nooc qadaaء qadariyun qada oo qadari ah wuxuu la mid yahay marka almashiiئa alkowniya mashii'ada kowniga ah yashmalu اlkhayra washar waxaa ku hoos jira khayr iyo shar waxa dunida ka dhaca waa wax ilaahay uu qadaray qadihiisa ku dhacay wax ilaahay uusan qadarin caalamkan kama dhaco iyo wالطaacaat wاlmacaasi iyo طaacaadka iyo macaasida bal yashmalu jamiica maa kaana wamaa yakuun wax kasta oo dunida hore uga dhacay iyo waxa ka dhici doona waa wax ilaahay uu qadaray uuna xukmiyey laakiin raalli kama ah wixii xumaana ilaahay inkastoo qabdihiisa iyo qadartiisa ay ku dhaceen wixii macaasi ah raalli kama aha wixii wanaag ahna ilaahay raalliyu ka yahay bal yashmalu jamiica maa kaana wamaa yakuun wa jamiica alxawaadis asaabiqa dhacdooyinkii hore iyo walaaxiqa kuwa dambe dhammaantood qadaha ilaahay qadartiisay ku dhaceen wa akhasu minhu laakiin qadahaas waxaa ka khaasan alqadaaءu اlqadari addiini qadaha qadariga ah ee diiniga ah oo ah waxa ilaahay uu jecel yahay waxa ilaahay uu raalliga ka yahay qadaha noocaasa waa qadaa diini alladii yaktasu kaasoo ku khaasa bima yuxibuhu اllah wayardaa waxa ilaahay uu jecel yahay oo raalliga ka yahay dhankaas marka laga fiiriyo alqadaa addiini marka laga fiiriyo falaa yaqdi ilaa bima yuxibuhu wayardaahu laakiin marka laga fiiriyo alqadaa alqadari marka laga fiiriyo wax ausan jeclayn iyo wuxuu jecel yahay intaba qadihiisa qadartiisu ku dhacaa wahada wahada aladii yaqdi calىa lisaani nabiy waxaan uu nebigiisa carabkiisa ku xukmiyey min alqism الthaanي wayaqdi اllahu calىa lisaani nabiyi maa shaa qadahaas waa qadihii alqadaaء الdiini ayuu leeyahay id huwa cabd id huwa cabdun rasuul maxaa yeele waa addoon rasuul ilaahi uu soo diray ah qad wafaa maqaama alcubuudiyati nebigu maqaamkii cubuudiyadana waa oofiyey cabdinimo meeshii u dambeyday ayuu nebigu gaaray salى اlه slam addoon allah loo noqdo wa kamala maraatib الrisaala darajooyinkii risaaladana nebigu waa dhamaystiray fakulu aqwaalihi wa afcaalihi nebiga hadalladiisa iyo ficiladiisa iyo wa hadyihi wa akhlaaqihi iyo dhaqankiisa iyo dabeecadihiisa cubuudiyatun lilaahi waa addoonnimo ilaahay uu ku caabudaa mutacalliqatun bimaxbuubaati illaahi tacaala waxayna ku tacalluqdaa oo ku saabsantah wixii ilaahay uu jecel wuxuusan jeclayn khuluqiisa ma aha ficilkiisana ma aha qowlkiisana ma aha walam yakun fii xaqihi shay-un mubaax nabiga wax xaggiisa ka ahaaday oo mubaaxa ma jirin mubaaxun mahdun mubaax oo aan waxba ku dhehnayn oo barax la aqwaashiisa iyo afcaashiisa hadligiisa iyo akhlaaqdiisa wax mubaaxa oo maxdiya ma jirin uu leeyahay shayga mubaaxa ahna waa wixii qofku hadduu sameeyana uusan ajirka helayn hadduu ka tagana wax dembi ah aysan ka soo gaareen kaasaa mubaax la dhahaa wax saasa wuxuu leeyahay nabiga afcaashiisii iyo aqwaashiisii iyo akhlaaqdiisii iyo hadigiisu kuma jirin laa hawaaba fiihi oo hawaab uusan ku jirin walaa ajrun uusan ku jirin fadlan camaa laysa bima'muur iskaba dhaaf waxaan ma'muur ahayn inay ku jiraane kulligoodoo wada ma'muuruu leeyahay wada ma'muur waayo dhammaantood ajruu ka wada helaa wa haadaa shaأnu cabdi rasuul waxaa kaasi waa sha'niga cabdiga addoonka oo rasuulka ah aladi اkhtaara hadihi اlmartaba rasuulkaasoo doortay martabadan darajadaas darajade inuu rasuulna noqdo cabdina uu noqdo cabduhu wa rasuuluhu alatii hiya aclى اmaraatib waana darajo qof insaana uu gaaro darajada ugu saraysa darajo ka saraysa ay ma jirto xiina khuyira bayna an yakuuna rasuula melikan aw cabdan rasuula nabiga markii la kala dooransiiyey inuu noqdo rasuul boqor ah sida nebi sulaymaan oo kale iyo inuu noqdo rasuul addoon ilaahay ah nabigu muxuu doortay ikhtaara an yakuuna cabda rasuula salawaatu اllahi wasalaamuه عalayh alxadiiث الkhaamis caشhar can caaishaةa radي الlahu canha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam nabigu qaala wuxuu yidhi anzilu الnaasa manaasilahum dadka qof walba darajadiisa ha la dejiyo qof walba booskiisa ha la geeyo anzilu naasa dadka dejiya manaasilahum darajooyinkooda rawaahu abu daawuud xadiiska abu daawuud baa wari lakin waa xadiis munqaطic ah inkastoo munqaطic uu yahay oo imaamu muslimna fii muqadimati saxiixii xadiiska uu ku sheegay wuxuu yidhi caaisha waxaa laga sheegay inay tidhi anzilu nnaasa manaasilahum xadiisku inkastoo noocaas uu yahay laakiin macnihiis waa sax waa macno saxa ah. qof kasta darajadiisa in la dejiyo yaa lahu min xadiiثin xakiim alla muxuu xadiid xakiima kaa yahay fiihi اlxahu waxaa ku jirta isku boorin liummati ummaddiisa uu ku boorina calىa muraacaati اlxikmati inay xikmadda ilaaliyaan faina alxikmata maxaa yeelay xikmada wadcu اlأshyaaءi mawaadicihaa shay walba waa in booskiisa la dhigo wa tanziilihaa manaasilihaa wa tanziiluhaa manaasilihaa waana in la dejiyo manaasisheeda wa tanziiluhaa manaazilahaa waana in la dejiyo manaasisheeda wallahu tacaala xakiimun fii khalqi ilaahi waa xakiim abuuristiisuu xakiim ku yahay wa taqdiirihi qadaridiisa wa xakiimun fii sharcihi wa amrihi wa nahyi sidoo kale wuxuu xakiim ku yahay jidaynta ummadda uu wax u jideeyo amridda ummadda uu wax amro reebidda ummadda uu wax ka reebo idan alxikmatu fii khalqihi wa amrihi labadaba waqad amara cibaadahu bilxikmati allah addoommadiisa wuxuu faray xikmad wa muraacaatihaa iyo xikmaddaas inay ilaaliyaan fii kulli shay wa awaamiru nabiyi salى اllahu alayhi wala alihi wasalam wairshaadaatu kulluhaa taduuru cala alxikma waxa nebigu ummadda uu faray iyo waxa ummadda uu ku hanuunina dhammaantood xikmaday ku dul wareegaysanayaan wax kastoo nabigu ummadda uu faro xikmadaa ku jirta wuxuu ummadda ka reebana xikmadaa ku jirta in la fahmana waa dhici kartaa inaan la fahminna waa dhici kartaa fa min hada alxadiiث اljaamici waxaa ka mid a xadiidkan jaamica ah id amara nabigu maxaa yeele wuxuu faray an nunazila الnaasa manaasilahum dadka inaan dejinno manaasishooda nin walba darajadiisa wadalika fi jamiici اlmucaamalaat mucaamalaadka o dhanna waa caynkaas wa jamiicu اlmukhaaabaat iyo markii dadka ay wada hadlaayaan isku si dadka loolama hadlo wاtacalum wالtacliim iyo barashada iyo dadka barid dadka isku si wax looma wada baro dhammaantood dadkana isku si wax looguma wada sheego fa min dalika waxaa ka mid a ana الnaasa dadku qismaani waa laba qaybood xadiid sow jirin laga wariyey cabdullaahi ibnu mascuud radia allahu canhu muxuu yidhi xadiثu الnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadaba allahu warasuuluhu dadka waxa ay fahmayaan ha loo sheego dadku waxaysan fahmayn haddaa u sheegto waxaa ka dhalanaya ilaahay rasuulkiisa inay beeniyaan qofka haddaba wacyigiisa iyo garashadiisu inta ay la eg tahay waa in lagula hadlo ee wax kasta oo qofkan muxaadarayna ama qofkan qofkan soo jeedinaa kelimada wax kastoo uu yaqaano qofka waa inuusan u sheegin qof kasta darajadiisa iyo mowdiciisa waa inuu kula hadlo famin dalika waxaa ka mid ah ana naasa dadku qismaani laba qaybood inay yihiin qismu lahum xaqun khaas qayb ka mida waxay leeyihiin xaq gaar ahaaneed kalwaalideyni labadii adiga ku dhashay walowlaad caruurtii aad dhashay walaqaarib qaraabadii waljiiraan dariskii walasxaab saaxiibada dadka atiin walculamaa wاlmuxsiniin dadka muxsiniinta ah bixasabi ixsaanihim alcaam wاlkhaas dadka muxsiniinta iyo laftigoodu waa kala duwan yihiin nin ixsaankiisu caam uu yahay oo bulshada dhan uu kala gaaro oo bulshadaas adigu aa ka mid tahay ixsaankiisu uu gaaray iyo nin ixsaankiisu khaas uu yahay oo si gaara kugu ixsaan falay fa hada qismu qismiga noocan tanziiluhum manaazilu manaazilahum tanziiluhum manaasilahum in darajooyinkooda la dejiyo macnaheed waa maxay alqiyaamu bixuquuqihim almacruufa sharcan wa curfan in loo istaago sidii xuquuqdooda loo gudan lahaa xuquuqdaas oo sharci ahaanna la yaqaano curfi ahaanna la yaqaano min albiri wasilati baarinimo ah iyo xiriirin wاlإxsaan iyo wanaag in loo sameeyo wالtawqiir in la weyneeyo oo la qadariyo wاlwafaa in loo oofiyo wixii loo ballan qaado ama xuquuqdooda in loo oofiyo iyo wاlmuwaasaa iyo xiriirin in la xiriiriyo wa jamiicu maa lahu min alxuquuq iyo xuquuqdooda waxay leeyihiin oo dhan fa haaulaaءi yumayazuuna can gayrihim dadka noocaana waa in laga sooco dadka kale bihadi اxquuq alkhaasa xuquuqda noocaasana waa in looga sooco oo tusaale ahaan waalidkaagii iyo dadkii kale aad saaxiibada ahaydeen waa inaadan isku hal darajo dhigin ila ilahay isku hal darajo ma uusan dhigin qof walba darajadiisa waqismu lahum laysa waqismu laysa lahum maziyaةu اkhtisaasi bxaqin khaas qayb waxaa jirta aan lahayn darajo ayaga u khaas ah wax ay la gaar yihiin qole aan lahaynaa jirta laysa lahum ayaga ma sugnaani maziyatu ikhtisaasin wax ay la gaar oo gaar ah bixaqin khaas xaq khaas oo ay la gaar yihiin uusan jirin wa innamaa lahum xaqu lislaam waxay leeyihiin xaqa islaamnimada iyo xaqu linsaaniyati iyo xaqa insaaninimada fa haa ulaa'i xaquhum almushtarak xaqooda dadka kale ay la wadaagaan an tamnaca canhum اladiyata waa inaad ka reebto dhibkaaga wاdarar iyo wixii dhib ah biqowlin aw ficlin hadal ahaan aad ku dhibto ama ficil ahaan aad ku dhibto wa an tuxiba lilmuslimiina maa tuxibu linafsika min alkhayr iyo inaad muslimiinta la jeclaato wixii naftaada la jeceshahay oo wanaag ah wa takraha lahu maa takrahu laha min ashari iyo muslimiinta inaad la nacdo waxa naftaada aad la necab tahay oo ah wixii shar ah bal yajibu mancu اladaa can jamiici nawci اlinsaan iska dhaafe muslimiinta ee wuxuu yidhi waxaa waajib ah dhibka in laga reebo nooca insaanka oo dhan wa iisaali maa taqdiru calayhi lahu min alixsaan iyo inaad gaarsiido wixii aada awooddo oo ixsaan ah inaad gaarsiido hadduusan mutacadi ahayn wa mimaa yadkhulu fii haadaa waxaa soo hoosgela haddaba an yucaashira alkhalqa inuu makhluuqa la dhaqmo bixasabi manaasilihim hadba inta darajadooda ay kala tahay falkabiiru lahu tawqiir wاlاxtiraam qofka da'da ah wuxuu leeyahay in la ixtiraamo oo la qadariyo wالsagiir yucaamilu bالraxma wariqa cunuga yarna waa inuu kula dhaqmo naxariis iyo jilayc almunaasiba lxaalihi xaalkiisa munaasib u ah wالnadiir yucaamiluhu bima yuxibu an yucaamilahu bihi qofka asaga la da'da ahna nadiir waa qofka ku da'da ahe wuxuu kula dhaqmaa waxa uu jecel yahay asaga inuu kula dhaqmo wax uu necab yahay asaga in loo geystana waa inuusan u geysan wuxuu jecel yahay asaga in lagula dhaqmona waa inuu kula dhaqmo walilummi xaqun khaasun biha hooyana waxay leedahay xaq ayada u gaar ah walizawjati xaqun aakhar zawjaduna xaq kaley leedahay ayaduna xaaskii wa yucaamilu man yudilu calayhi qofka uu sirtiisa ku qarsado wa man yudilu calayhi ninka sirtiisa uu ku qarsado oo wayahiqu bihi uu ku kalsoon yahay wuxuu ula dhaqmaa wayatawasacu macahu oo uu isu furfuraa yatawasacu macahu isu furfuraa maa laa yucaamilu bihi wax uusan kula dhaqmaynin man laa yahiqu bihi qof uusan ku kalsoonayn walaa yudilu calayhi oo uusan sirtiisa ku qarsan wayatakalamu maca almuluuk wa arbaabi ri'aasaat dadka boqorada ah iyo madaxda dadka u saaxiiba wuxuu kula hadlaa bilkalaami layin hadal jilcan almunaasib limaraatibihim ee darajooyinkooda munaasibka u ah ee qof caadiya ah siduu ula hadlo ninkaas ula hadli umaayo walihaada qaala allahu tacaala limuusa wa haaruun allah nabiy muusa iyo haaruun wuxuu ku yidhi idhabaa ilaa fircawn inahu taqa waa nin xad gudbay xadkiisiiyuu dhaafay faquulaa lahu waxaad ku dhahdaan fircawn qowlan hadal layinan oo dabacsan lacalahu yatadakar waxaa dhici karta inuu waansamo ow yakshaa ow yakshaa rabbahu rabbigii inuu ka cabsadaa dhici kartee hadal dabacsan kula hadluu leeyahay inuu aqbalo inuusan aqbalin wax adiga dushaada saaran ma aha laakiin hadalkaas dabacsan waa lagaa rabaa adiga marba haddaad dacwo gudbine ama gaal ahaado ama muslin ha ahaado waa lagaa rabaa hadalkaas dabacsan nabi nabiy llaahi muusa iyo nabiy llaahi haaruun baa ilaahay la hadlaa waxa loo socdaana waa fircawn oo ilaahay uu ku tilmaamay annahu taqaa inuu xadkiisii ka gudbay wa yucaamilu اculamaaa bitawqiir culimmada wuxuu kula dhaqmaa weyneyn walijlaal iyo weyneyn wاtacalum inuu wax ka barto wالtawaaduc lahum iyo inuu isu liido oo tawaaduc uu muujiyo qof mutakabir calayhim waa inuusan u muuqan wa idhaari اlاftiqaari wاlxaajati ilaa cilmihim annaafic cilmigooda waxtarka leh inuu u baahan yahay oo uu baahi u qabana waa inuu u muujiyo wakahrati ducaa'i lahum waana inuu wax badan u duceeyo khusuusan gaar ahaan waqta tacliimihim markay wax ku baraayaan wa fatwaahum oo ay kuu fatwoonayaan su-aalahaga kaaga jawaabayaan alkhaasati waalcaama fatwadaas oo ama khaasa ama caam ah wa min daalika waxaa ka mid ah amru sigaari bilkhayr caruurta yaryar in khayrka la faro wa nahyihim can ishari shartana laga reebo birifqi si tartiib ah iyo watarkiibi ayagoo wixii fiican la jeclaysiinaa wabadli maa wa badli maa yunaasibu min addunya litanshiiطihim wa tawjiihim ilى اlkhayr waana in la siiyo wixii ayaga munaasib u ah oo xoolo ah oo lacaga inaad siido litanshiiطihim si aad firfircooni ugu abuurto wa tawjiihihim ilى اlkhayr khayrkana aada ugu tawjiihdo xoolahaas hadduusan u isticmaalin wixii xumaan ah oo ay ku badan tahay inuu wanaag u isticmaalo ama shay mubaaxa u isticmaalo waاجtinaabi اlcunfi اlqowliyi wاlficiliy iyo in laga fogaado kulaylka ama qowlka ah ama ficilka ah oo ayaga lagula dhaqmo walihaada saas daraaddeed qaala salى اllahu عalayh wala sl nabigu wuxuu yihi muruu أwlaadakum bisalaati lisabci siniin wadribuuhum calayha licashrin caruurta markay toddoba sano jiraan salaada ha la amro inay tukadaan muruu awlaadakum caruurtiina fara bisalaati inay tukadaan lisabci siniin markay toddoba jiraan wadribuuhum calayha calaa salaati salaada ka tegitaankeedana ku garaaca calayha calaa tarkihaa hadday ka tagaanna garaaca licashrin hadday toban jiraan haddaba qaboobiduna maray munaasib tahay kulaylkuna maruu munaasib yahay caruurta garaacooda maraa maslaxa ku jirtaa ee in la yidhaahdo caruurta lama garaaci karo lama taabo karo in la yidhaahdo wax maslaxo haba yaraatee ku jira ma laha nabigu salى الlahu عalيه waslm wuxuu le wadribuuhum calayha licashrin caruurta ha la garaaco toban markay jiraan haddii ay salaada ka tagaan salaada ka tegideedana waxaa la mid ah waxyaabaha waajibka ahoo laga rabo hadday ka tagaan salaadana waa iska mihaal keliya waxyaabaha laga rabo haddii ay ka tagaan ama waxaan munaasib wan hadday sameeyaan laakiin garaacu markasta inuu dul saarnaada ma aha qofku mar ushiisa inay garabka u saaran tahay sax ma aha mar mar markii uu munaasib uu arko waa inuu garaaco laakiin inta badan waa inuu adeegsado towjiihinta iyo qowlka dabacsan iyo barbaarintooda cunfi uusan ku jirin waa inuu adeegsado sida badan qaalibka ah wakadalika salaka rasuulu اllahi salى اllahu alayh wala slam sidaasi lamida ayuu nabigu wuxuu maray maca almu'alafati quluubuhum kuwii quluubtooda lasoo dumaayey min alcadaa'i dunyawiyi اlkahiir inuu dunyo ama xoolo fara badan inuu gacanta ka saaray ah oo uu siiyey maa yaxsulu bihi taaliif wax uu ku xasili karo in islaamnimada loo soo dumo nabiga salى اllahu alayh wala ali waslm fii qaswati xunayn wuxuu dagaal la galay qabiil hawaasin la yidhaahdo oo dagaalyahana ah markii hore saxaabada waa la jebiyey sida ilaahay qur-aanka uu ku sheegay laakiin kabacdi ilaahay baa nasrigiis uu soo dejiyey oo nimankii hawaasin ah waa laga adkaaday hawaasin markay dagaalka gelaayeenna carruurtoodiina waa soo kaxaysteen xoolahoodiina waa soo kaxaysteen dumarkiina waa soo kaxaysteen waxba kamaysan soo tagan markii ayagii laga adkaaday dumarkii carruurtiina waa laga watay xoolihiina waa laga watay musiibadaasaa ku dhacday geel fara badan ayaa laga helay hawaasin nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam niman odayaal ah oo qabaa'ilkooda madax u ah oo laakiin islaamnimadoodu laclac ay tahay ayuu nabigu salى اllahu alayh wala ali wasalam mid kastoo kamida boqol neef oo geela uu farta ka saaray dad islaamnimadooda xataa fiican tahay ma aysan ahayn mid kastoo kamida boqol neef oo geel uu siiyey dadkii nabiga salى اllahu alayh wala alih wasalam dagaalka la soo bilaabay dagaalkii beder iyo ka hor ansaartii xoolahooda dagaalku uu ku baaba'ay hal xaba nabigu ma uusan siin dadkoodiyaa le-day xoolahoodiyaa le-day ayagiiyaa baaba'ay hantidoodiiyaa baaba'day markii khaniimadaan la helay nabigu waxba ma siin laakiin odayaashaan mid kastoo ka mida ah boqol uu siiyey xikmad badanaa ku jirtay nabiga salى اllahu alayh waala ali wasalam ficilkiisa inkastoo kastoo ansaari ay ka xumaatay laakiin nabigu ansaar waa qanciyey wuxuu yidhi miyaydnaan raalli ku ahayn dadku geel iyo lo iyo ari inay wataan oo guryahooda u wataan adinkuna rasuulka ilaahay inaad wadatiin miyaadnaan raalli ku ahayn dadkan haddaanan xoola siinin ayagii qabaa'ilkooda waa isla go-aayaan dadka muslimiintan dhibay hadhowdii u keenayaan marka waa ku soo dumaayey laakiin adinka waxaan ku qanacsanahay iimaankiina ilaahay qalbigiina u geliyey saasuu nabigu ku qanciyey salى اllahu alay slam wuxuu ku yidhi ansaarey adinkoo baadiyeysan soo idiinma aanan imaan oo aniga sababta ilaah idinku hanuunin adinkoo fuqaraa soo idiinma aanan imaan oo waxba aan haysan ilaahay xoolo aniga darta idinkuma siin aniga sababtayda markaas waxay dhi allah wa rasuuluhu aman ilaah iyo rasuulkiisa gallad ay nagu leeyihiin abaal ay nagu leeyihiin nabigu salى الlahu alay slam ayagoo ooyah u qanciyey hadalkii ay ku hadleen ayagoo ka qoomamooday nimankan odayaasha ah mid kastoo ka mida ah marka boqol neef oo geela ah la siiyo boqol neef boqol neef oo geela ah, wax sahlan ma aha maa yaxsulu bihi taaliif wayataratabu calayhi oo ka dhalanaya min almasaalix oo dana ah walam yafcal dalika arrinkaas nabigu ma s ma samaynin oo xoola ma siinin maca man huwa macruufu biliimaani saadiq qofkii iimaan saadiqa lagu yiqiinay oo lagu malaynayo waxba lama siin ilan qofkaas iimaankiisa u diidaa inuu diinka ka baxo laakiin odaygan xoolahaas haddii aan la siinin isaga iyo qolada uu madaxda u yahay labadaba waa la go-aa tanziila linnaasi manaasilahum iyadoo nabigu dadka qof walba darajadiisa uu dejinaa wakadalika mukhaaطabaةu الزawjati wاlأwlaad waxaa la mida xaaska markaa la hadlaya caruurta asiqaar ee yaryarka ah biاlkhiطaabi laa'iqi bihim hadal u munaasiba inaad kula hadasho alladii fiihi basduhum hadalkaasoo ay ku jirto furfurnaan wa idkhaalu suruuri calayhim iyo farxadgelin wa kadalika min tanziili الnaasi manaasilahum waxaa ka mid ah an tajcala an tujcala alwadaa'if addiiniyatu wadunyawiyatu in loo dhiibo shaqooyinka diiniga ah iyo kuwa adduunyaba wاlmumtasija minhumaa iyo shaqada isku dhafan oo diini iyo dunyowi isugu dhafanba in loo dhiibo lilakifaa'i اlmutamayiziin niman u qalma oo mutamayiziin ah hawshaas ka soo bixi karaa oo in loo dhiibo wadiifadaasi ama wadiifo diini ha ahaato ama mid dunyawi ah ama labadaba ay isugu jirto aladiina yafduluuna gayrahum nimankaas akifada ah oo dadka kale dheer fii wilaayati tilka alwadiifa shaqadaas maamulitaankeeda uga dheer oo ka sita famacluumun waxaa la og yahay ana wilaayata almelik qofka boqorka ah, wilaayadiisa ana alwaajiba fiiha khusuusan wilaayadaas waxa waajibka ku ah ayada dhexdeeda gaar ahaan wa fii kayriha cumuuman iyo wilaayaadka kaleba waxa waajibka waxay tahay mushaawaratu ahli اlxalli wاlcaqdi qofka boqorka ah markuu qof madax ka dhigaa gaar ahaan maxaa waajib ku ah iyo madax ka dhigid markii aysan ahayna waxyaabo kale ay taaba ilan waajibka dul dusha saaran oo asaga laga rabo meeshii madax u baahan waa inuu madax u dhiibo markuu madaxdaas uu samaynaana waajiba ah dusha ka saaran iyo howlaha kale fulintoodaba haddaba anna wilaayat almelik qof boqora markuu wilaayo qof u dhiibaa madaxtinimo markuu qof madax u magacaabaa ana alwaajiba fiiha khusuusan ayada gaar ahaanteeda waxaa waajib ah wa fii kayriha cumuuman iyo markuusan magacaabayn oo wax kale ay tahay guud ahaanba mushaawaratu ahli اlxalli wاlcaqdi waa inuu la tashado dadka ay waxna ka furmaan waxna ka xirmaan waxna xiri kara waxna furi kara fii tawliyati man yasluxu li fiiha oo uu kala tashado ninka loo dhiibi lahaa ee u qalma ee u suubada hawshaan miman jamaca alquwata washajaaca wاlxilm qofka loo dhiiba oo isku darsaday awood iyo geesinimo iyo dulqaad wa macrifati siyaasa addaakhiliya wاlkhaarijiya iyo yaqaana maamulka khaarijiga iyo daakhiliga ah waman lahu lquwaة اlkaafiya litanfiidi اlcadli iyo nin haysta awood ku filan oo uu cadaaladda ku fuliyo wa isaali اlxuquuqi ilaa ahlihaa iyo xuquuqda dadka iskale inuu gaarsiiyo wa radci dalamati wاlmujrimiin iyo inuu celiyo dadka dalamada ah dulmigooda uu ka celiyo dadka mujrimiinta ahna ijraamkooda uu ka celiyo wagayri dalika iyo kaas wixii aanayn mima yadkulu fi lwilaaya ee soo hoosgela madaxtinimadiisa wakadalika waxaa la mida wilaayat اlqaضاء markuu madax ka dhigaa qof qaali ah yuu u dhiibaa qaadi markuu magacaaba yakhtaaru laha alaclama biالsharci wa biاlwaaqic waa inuu u doorto ninka sharcigana ku aqoon badan waaqicana ku aqoon badan ilan labadiiba qaduhu u baahan yahay waaqica arrinta dhacday sida ay tahay xaqiiqadeedana waa inuu war ka haayo oo u yaqaano sharcigiina waa inuu yaqaano labadaas waa inuu isku darsado alafdal fii diinihi ee diinkiisa ku fadli badan wa caqlihi caqligiisa wa sifaatihi alxamiida iyo tilmaamihiisa wanaagsan wakadalika wilaayat اlimaama fi lmasaajid waxaa la mid ah markii qof imaam laga dhiga masjid fi ljumcati jumcadii iyo waljamaaca yakhtaaru laha alaclam waa inuu u doorto qofka ugu cilmiga badan biaxkaami اlcibaadaat axkaamta cibaadaadka alatqaa ee alla ka dhowrsiga badan uma alamhala falamhala hadduu kaas waayo midka ku xiga hadduu waayo kan kusii xiga alamhal faاlamhal midba midku ka fiican yahay haddii la waayana kan ku xiga wakadalika wilaayaةu qiyaadaة اljuyuush waxaa la mid ah qofka loo dhiibaa ciidanka hogaamintiisa yakhtaaru laha ahla اlquwati washajaaca waa inuu u doorto dadka quwada leh iyo geesinimada iyo wara'ya iyo aragtida leh aragtida sawaabka ah wanusxa iyo naseexa ciidanka u naseexay ummadda u naseexaya leh iyo walmacrifa lifunuuni اlxarbi wa adawaatiha aqoon fiicanna u leh dagaalka iyo noocyadiisa iyo qalabka lagu dagaalama intaba wamaa yatbacu dalika iyo wixii soo raaca mima tatawaqafu calayhi hadihi اlwadiifa almuhima oo lagama maarmaan ay u tahay hawshan muhiimka ah alatii hiya min ahami اlwadaa'if wa akhtarihaa shaqooyinka la qabto kuwa ugu muhiimsanna ah kuwa ugu khatarsanna ah ilىa kayri dalika min alwilaayaati اkibaar wasiqaar iyo wixii soo raaca oo ama wilaaya kibaara ama siqaara fainaha daakhilaة fii qowlihi tacala waxay soo hoosgele ina allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha allah wuxuu idin faraa amaanaadka dadka xaqa uleh in farta laga saaro qof kasta amaanadiisii iyo wuxuu haayey waa in gacanta loo geliyo nin kasta hawsha uu qaban karo waa inuu qabto in gacanta loo geliyo aqoonteedana uu leeyahay wa haadihi اwilaayaatu min acdami اamaanaat wilaayaduna amaanaadkay soo hoosgeli hadde in allaha yaamurakum an tu-addu amaanaat waxaa soo hoosgelaa tawdiifkan fayatacayanu an tu-adda ilaa ahli haddaba waxaa waajiba dadka ahalkeeda ah in farta laga saaro waan yuwadafa fiiha wa an yuwadafa fiiha waana in madax looga dhigo ahlu lkafaa'ati biha dadka u qalma wa kullu wadiifatin laha akifaa mukhtasuun howl kastana waxay leedahay dad u qalma oo ku eh, mukhtasiin ku ah wa huwa daakilu fi hada اxadiiث الshariif xadiiskan uuna soo hoosgelaa wakadalika yadkulu fi dalika waxaa soo hoosgelaa mucaamalaة اlcusaati wاlmujrimiin dadka cusaada ah oo ilaahay caasiye mujrimiinta faman rataba shaaricu calىa jurmihi cuquubatan qofkii shaaricu uu ka ratibay dembiga uu galo cuquubad oo la yihahdo dembigaas qofkii sameeyey hal la ciqaabo qofkii shaaricu uu yihaahdo min xaddin cuquubadaas oo xad in lagu fuliyo ah wanaxwihi tacayana maa cayanahu shaaric shaaricu wixii uu farta ku fiiqay waxaan ayn ma furna ninka zaaniga ah ee muxsanka ah hala rajmiyo waxaan ayn ma furna ninka saariqa ah shuruudihii iyo wixii haddii ay yimaadaan oo la oofiyo mawaanicna aysan jirin sharcigu gacanta loo goyso muusan dhihin gacanka goyn waxaan ayn ma furna wixii shaaricu uu carabka ku dhuftay waxaan ayn ma furna لأnna huwa caynu maslaxati اcaama shaamila maxaa yele waxaas shaaricu uu cayinay maslaxadda nafsad ahaanteeda asagaa ah maslaxadda caamka ah ee ummadda dhan kala gaarta waman lam yucayin lahu cuquuba qofkii shaaricu laakiin cuquubad uusan carabka ugu dhufan cuzira bixasabi xaalihi wa maqaamihi xaaladiisa iyo maqaamkiisa darajadiisu inta ay la eg tahay waa in la tacsiiro fa minhu man yakfiihi tawbiik waxaa ka mida qole ay ku filan tahay canaan keliya dembiga uu sameeyey tacsiirtiisu ay noqon karta in la canaanto iyo wlkala wاlkalaam almunaasib lificlatihi iyo hadal u munaasib ah oo u qalma falkii uu sameeyey wa minhu man laa yardachu ila اlcuquubaة اlbaliiqa qeyb ka mid ahna wax ka celin kara dembiga uu sameeyey waxaa la arkaa waxaa laga arkaa in la ciqaabo ciqaab baliiq ah oo aad u xeel dheer wakadalika fi sadqa wاlhadiya sadaqadii hadiyadu waa la mid laysa caطiyaة الطawaaf aladi yaduuru calى الnaas ninka ninka dadka ku dul wareegeysanaa ee tuugsana waxa aasiinee lamid ma aha oo fatakfiihi tamratu oo hal timir ay ku filan tahay watamrataani laba timir wاluqmatu wax hal mar afka la gashado in la siiyo ay ku filan tahay wluqmataani ka caطiyati اlfaqiir almutacafif lamid ma aha nin faqiir ah oo su-aasha ka dhowrsana waxa aasiine isku wax inaasiida ma aha ninkan miskiinka hoo gacantay u taagan tahay iyo ninka mutacafifka ah ee saa'ilka ah ee baahan isku si hawla dhaqmin ninkan kun iyo laba kun ay ku filantaa dhici karta laakiin kaas mutacafifka hoo dhowrsana waa in wax fiican la siiyo alladii kaasoo asaabathu اlcaylatu ay faqri uu asiibay faqri uu ku dhacay bacda alqinaa isagoo xoolahaysa jiray kabacdi dadka noocaasana waa dadka sadaqada loo ogol yahay bal ee waxaa loo ogol yahay inuu tuugsado nin hantidiisii xalay intay musiibo ay u timid ay sal jartay hal xabo isagoo aan haysanuu saaka ka soo kacay xalayna markuu seexanaya nin qaniyuhu ahaa dadkii nabigu uu sheegay uu ku jiraa inay u bannaan tahay inuu tuugsado ninka noocaasa waa daran yahay nin weligiisba aan wax waxhayso jirin oo fakri isaga noolaa iyo nin hanti ku dhex jiri jiray hantidii xalay intay musiibo u timid ay ka qaada isku mid maaha wa fi lahari aharka waxaa ku soo arooray irxamuu caziiza qowmi dalla war u naxariista qolo nin madax u ahaa jiray oo madaxtinimadii inta laga qaaday la dulleeyey u naxariista ahar saasaa jiray bal asagoo xadiisa marfuuca ayuu soo arooray laakiin waa xadiis daciif ah anas ibni malik ayaa laga wariyey inuu yihi nabigaas sidaas yihi salى اllahu عalayhi wعalى alih wasalam akhrajahu ibnu xibbaan laakiin waxaa ku jira nin la yidhaahdo ciisa ibnu طahmaan oo matruuk ah marka xadiiskaas inuu marfuucu yahay sax ma aha ibnuljawsina wuxuu ku soo arooriyey fi lmawduucaat haddaba waa aar ee xadiis nabiga laga wariyey ma aha salى الlahu alay slm aharkan ayaa iska leh nin la yidhaahdo fudayl ibnu ciyaad ayuu ka ansaxay inuu yidhaahdo irxamuu casiiza qowmi dalla ee xadiis kuma sugnaanin wakadalika yumayizu man lahu aahaaru wasawaabiq waqinaa sidoo kale waa in la kala saaro nin raadad hore lahaa iyo waxyaabo fiican oo hore iyo waxtar hore iyo wanafcu lilmuslim muslimiinta inuu wax u taray calaa man laysa kadalika qof aan sidaas ahayn waa in la kala saaro labadooda waa inaan la isla simin nin dadka muslimiinta hadda kahol abaal iyo wax badan usoo qabtay iyo nin aan waxba soo qaban fahadi umuur wama ashbahuhaa wamaa ashbaha arrimahaa soo sheegnay wixii u eg daakhilatun fi hada alkalaam waa soo hoosgelay aljaamic aladi tawaadaca caleyhi sharcu alcaqlu kaasoo caqliga iyo sharcigu ay isku waafaqeen tawaadaca bimacnaa tawaafaqa ay isku waafaqeen calayhi asharcu wاlcaqlu وma ra'aahu المسلimuuna xasنا wixii muslimiintu ay u arkeen inuu fiican yahay fahuwa عind الlahi xasن ilah agtiisana waa ka fiican yahay wma ra'aahu الmuslimuuna xasana fahuwa cinda اllahi xasan waxaa loola jeedaa aharkan wuxuu ku soo arooray saxaabadii nebiga salى اllahu عalayhi wعalى alihi wasalam wixii saxaabadu ay ku ijmaacaan inuu xasan yahay ilahay agtiisa xasan uu ka yahay ilan ijmaaca waxaad og tihiin adilada sharciga ah ee afarta ah mid kamida waaye kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca iyo qiyaaska ijmaacu marka waa daliil sharci ah ijmaac ayuu ka suuroobaa oo la og yahay inuu ijmaac ka dhici karaa saxaabadii nabiga laakiin dadkii ka dambeeyey taabiciintii atbaacu taabiciintii waa bateen dadka ijmaaci karaaye buldaantii ayay kala aadeen marka haddii xayn kamida ama qeyb kamida hadday isu timaado qeyb kale inay maqan taha dhici karta intaba nin mujtahida marka uu maqan yahay ijmaac suuroobi maayo ila inuu khilaafaa dhici karta oo inuu ku waafaqo hadduusan ku waafaqin ijmaacii ma suuroobaayo saas daraaddeed dadka muslimiinta markii ay bateen ijmaacu mutacadiru noqday laakiin saxaabada nabigu dad kooban oo la yaqaanay ahaayeen hama badnaadeen laakiin dad kooban oo ijmac ka suuroobay ahaayeen haddaba saxaabadu wixii ay u arkaan inuu fiican yahay macnaheedu waa ijmaac calaa annahu xasan wixii ay ku ijmaacaanna ilahay agtiisa waa ka fiican yahay wallahu aclam halkaas ka joogo